bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan abi bakrata radia allahu canhu nafayc ibn lxaari weye qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal ly wasalam yaquulu isagoo leh laa yaxkumu ma xukumayo axadun axadna bayna snayni laba ruux dhexdooda ma xukumayo wa huwa isaga oo qadbaanu mid cadhaysan ah muttafaqun calayhi bukhaari muslim waa soo saara laa yaxkumudaasi waa khabar oo bimacnaa annahyi ah ma xukumo bimacnaa yuusan xukumin waay yuusan xukumin oo nahyi ah wey macnaha axadna yuusan xukumin laba ruux yuusan kala xukumin isagoo cadhaysan ayib cadhada waxaa la mid ah markuu ruuxu xanuun siyaado a ah dareemayo ama ka ama gaajo daran uu dareemayo ama uu daal ziyaado a ah dareemayo ama ixtiqaan kaabi ama saxro oo kale ay hayso oo celcelinaya ama hurdo haalib ah aad buu u lulmaysan yahay iyo wixii la mida ah. sidaasay culimmadu leeyihi oo qodobka uga qiyaas qaadanaya cilladuna waxay leeyihiin iyo munaasabaddu arrimahaasi waxay diidayaan tasabutkii iyo hubsashadii inuu qaadigu iyo garsooruhu ka baaraandego garta u qaadayo oo hubiyo taasay waxoogaa carqaladaynaysaa oo diidaysaa macnaha ayib waxaa la mida buu leeyahay imaamuulbukhaari sida baabayntiisa laga garanayo muftiga jawaabaya masaa-isha sharciga ka jawaabaya ayaa la mida baab yaa ka muuqata oo wuxuu baabeeyey imaam bukhaari baabun hal yaqdi alqaadi aw yufti almufti wa huwa yani qaaligu ma xukumaya muftiguse ma jawaabaya isagoo cadhaysan marka inuu isku mid ka dhigaya ka dhigaya ka muuqata macnaha ayib cillada wataa aan sheegnayoo waxay culimmadu leeyihiin waxaa ku jira tashwiishu lfikri wa mashgalatu lqalbi can istifaai maa yajibu min annadar bay leeyihin maskaxda ruuxu markuu cadhaysan yahay ama markuu maalan aada u gaajaysan yahay ama aada u ooman yahay ama aada u daallan yahay xaaladahaasi markay haystaan maskaxdiisa tashwiish baa haysta way mashquulsanta fiiradii iyo baaraandegay arrintu u baahnayd yay marka yaa isdhimaysoon sidii la rabay u suuroobayn marka waxay keeni kartaa inuu sawaabka uu garab maro oo cadaaladii iyo sidii la rabay inuu xukunkiisu garab maro sababna ay taasi u noqoto ayay keeni kartaa ayib markii ay arrintaa gaadhsiisana oo ay keenayso in xaqii iyo baatilkii ay isku darmadaan oo ruuxii cadhagiisii ama xaaladii haysatay ay keeni karto inuu xaqii ka leexdo xaaraan bay noqonaysaa markaa leanna waxaa dariica ama sabab qaayo xaaraanbay ku gaadhsiinaysa waalwasaa'ilu lahaa axkaamu alghaayaat shayga wasiiladaana shayguu ku gaadhsiinayo xukumkiisa leeyahay qaayaduu ku gaadhsiinaya hadday xaaraam tahay wasiiladuna waa xaaraam hadday qaayadu jaais tahay wasiiladuna waa jaa hadday qaayadu waajib tahay wasiiladuna waa waajib wahaa kada sidaas man ayb waxay isku khilaafsan culimmadu hadduu intuu isagoo cadhaysan ama xaaladahaasi haystaan uu xugumka qaaso ma fulayaa mise fuli maayo ayib xanaabilada qaarkood waxay ku tageen inuusan xukunkiisu fulaynin oo uu baatil yahay jumhuurtuna waxay leeyihiin haddii uu xukumo xukunkiisaasna aan la helin wax caddaynaya inuu ku khaldamay xukunku waa fulayaa bay leeyihin laakiin khalad buu galaya saas maana xukunkii haddaan wax caddayna loo haynin oo tusaya inuu khalad galay dee bilaash yaan la burinin yaan la burinin bay jumhuurtu leeyihin laakiin bacdu alxanaabila waxay leeyihiin maadaama la reebay oo shaaricu reebay nahyigu fasaad buu faa'iideynaya saas daraadeed xukunkiisa o dhan ba hala buriyaba mar hadduu cadhaysanayo xaaladahaas ay haysteen bay leeyihin macna waxaa kaloo iyadana eh, mudan in la baraarujiyo xadiidku ma kala qaadin maraatibta qadabka qadabku ma aha yani male daabit oo mundabita maaha qadabku dadku eh, cadhadoodu isku wada mustawa maaha isku wada level maaha cadhadu dadku iyo ashkaas ahaanna cadhadoodu waa kala gedisanta oo qaar baa cadhadoodu sii xag jirta cadhada lafteedii ruuxa laftiisa cadhoonayana xaaladihiisa waa kala duwanta mar waa cadho aada u culus oo laga yaabo xataa miyirkiisa inayba muxuu ahaay wuxuu ku hadlay wuxuu samaynaya uusan garanay mar waa dhexdhexaad mar waa cadho iskaba sidoo ruuxii waa joogaayo waxoogaa laakiin muxuu ahaay waa ka yara xumaaday marka iyada lafteedii baa waxay leedahay maraatib leh marka maraatibteeda ma la kala qaadaya mise lama kala qaadayo waa masle khilaafiya waxay leedahay xadiidkii nabigu dhihi jiray sal ly wasalam laa alaaqa fi ilaaq laa alaaqa fi ilaaq furid ma jirto markuu ruuxu xidhmo ilaaqa waxaa la yidhahdaa ruuxa inuu wax walba ka xidhmo waxayna soo gelaysaa bay leeyihiin markii la qasbo oo jid kale uusan u furnayn iyo markii inta cadho ka tanbadiso uusan jidhno u furnayn meeshaasuu ibnuqayim kaga hadlaya wuxuu leeyay cadhadu waa saddex marxabo mid ruuxa wuxuu miyirkiisii iyo fahamkiisii iyo garashadiisiiba way tagsiinaysaa oo dadba markay cadhoodaanba waxay samaynayaan iyo waxay ku hadlayaan aanba garanayninba taasi wuxuu leeyahay waxba kama laazimayo furitaan iyo waxba iyo xugum iyo wax ka laazimay male midna waa dhexdhexaado xoogaa ruuxii waa cadhooday laakiin niirkiis waa jooga wuxuu samaynaya wuxuu ku hadlaya wuu garanaya martabadaas waa laisku khilaafsan yahay buuri midna waa basiidoo te waa cadho uu ruuxii wax weynba aan sii ahayn taasna wuxuu weye asar badan ma laho muxuu ahaayey ruux caadiya dhaqankiio kale loola dhaqmaya aduu tafaasiishaasuu gelinaya ibnulqayim caleyh raxmatullah markuu xadiiskaa ka hadlay laa talaaqa fii ilaaq marka waxaa la rabaa xaalad degan oo ruuxu uu xasiloon yahay in uu maxkamadda fadhiisto axkaamta qaado garta qaado mufti hadduu yahay inuu fatwoodo xaaladda waxoogaa isku yara buuqsan yahayna inuu arrimaha ka fogaado sayna sabab ugu noqonin gartiisu inay hallowdo wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii taqaadaa ay xugum tagaan ilayka xaggaaga hadday usoo xugum tagaan rajulaani laba ruux laba nin wey laakiin laba ruux baa laga wadaa falaa taqdiha xukumin caliyow lilawali ka hore ha u xukumin ruuxa hore ee marka hore hadlay markaaba garta ha siinin oo xukunka ha qaadanin xataa tasmaca ilaa aada maqasho kalaamal aakhari ka kala hadalkiisa ilaa aad maqasho fa tadri waad ogaan doontaa kayfa sidee waad garan doontaa way kayfa sidee baad taqdii u xukumaysaa markaad ka kale ka dhegaysato markaasaa kuu soo baxaysaa sayd xukumka u qaadan lahayde ha degdegi ayb qaala caliyu wuxuu yidhi famaa ziltu kamaanan zuulin buu yidhi qaadiyan inaan aha mid garsooro ah bacdu markaa kadib nabigu markuu saa iigu sheegay wixii ka dambeeyey garsooro inaan ahay kama zuulin buu yidhi waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda watirmidiyu wa xasanahu wuu taxsiiniyey wa qawaahu xadiidka waxaa xoojiyey ibnulmadini baa xoojiyey cabdulahi ibnu madini cali bn cabdilahi ibnu madini dheh sheekh bukhaari wey wa saxa waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey wakadalika waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albanina wuu taxsiiniyey oo wuxuu ku taxsiiniyey irwaaga meel ka mida irwaaga meel kaloo ka midana wuu ku saxiixiyey ayb lafdigana tirmidi baa iskale walahu shaahidun xadiidkan shaahid buu leeyahay xadiid kale u markhaati kacaya cinda alxaakimi xaakim agtiisa min xadiidi ibni cabaasin ibni cabaas xadiidkiisa xaalu ka mid yahay ayib waxaa laga yaabaa inuu ula jeedo xaakimku xaakim inuu ula jeedaa dhici karaysa xadiidka ibni cabaas uu wariyey oo wuxuu yidhi bacaa anabiyu sal ly wasalam ila alyamani caliyan nabigu yeman buu cali u diray yucallimuhum markaasu wuxuu ku yidhi callimhum asharaa'ica waqdi baynahum si axkaamteeda bar dhexdoodana garsooro u noqo kala saar waxay isku hayaan markaasaa cali wuxuu yidhi laa cilma lii bilqadaa garta sida loo sooro iyo sida dadka loo kala xukumo aqoon uma lihi rasuul ilaahay fadafaca fii sadrihi laabtuu ka riixay nabigu sal ly slam markaasaa wuxuu yidhi allahuma hdihi lilqadaa ilaaha waxaad waafajiya saanaad ku hanuunisaa garta iyo soorideediiyo xugumka sida loo qaata ilow allo ku hanuuni bu ayib calaa shartihimaa buu ku saxiixiyey xaakim xadiidkaa markuu soo saaray dahabina waa ku waafaqay xadiid ibnu cabaas marka qisada asalkeeduu shaahid u yahay laakiin qaybtana idaa taqaadaa ilayka rajulaan qaybtan hadda meesha ku taalla shaahid uma ah laakiin qisada asalkeedu ushaahidu yahay lanna xadiidkaa hore cali bn abi aalib waxaa soo saaray abu daawuud iyo axmed iyo keyrkood min xadiidi caliyi isagoo qiso dheer wata marka oo wuxuu leeyahy cali rasuulkaa i diray sal alay wasalam yaman buu ii diray anoo qaalli ah markaasaa waxaa adhigu uhi yaa rasuul allah tursilunii wa ana xadiidu sinni walaa cilma lii bilqada miyaad i diraysaa aniga oo dayar oo haddana aan aqoon u lahayn qadaha iyo xugumka dhalinyarana ah ilan da'yarida waxaa la socda waaye aragnimo la-aan dadka qaar baa intay noolaadaan muddadaa ay nool yihiinba waxay faa'idaystaan nolosha waaye aragnimo ka faa'idaystaan marka da da-daynu waa yarta aqoonna uma lihi cilmiga qadaay saad iigu diraysaa buui markaasaa nebigu wuxuu yihi sal ly waslam ina allaha sayahdii qalbaka wa yuhbitu lisaanaka ilaahay tabaaraka watacaala qalbigaagana uu hanuunin carabkaagana wuu sugi faida jalasa bayna yadayka alkhasmaani ee labada ruuxo ishaysta hortaada markay soo fadhiistaan falaa taqdiyanna ha xukumin go-aanka ha qaadani xataa tasmaca min alaakhari kamaa samicta min alwal ilaa aad midka kale ee dambe ka maqasho sidii kii horeba aad uga maqasho ilaa aad labadaba dhegaysato go-aanka ha qaadanin fainahu axraa an yatabayana laka alqadaa taasaa u dhow oo xaqiiqo ku ah in uu kuu cabaado gartu kuu cabaatay markaad kana dhegaysato kana dhegaysato baadho arrintii isgarab dhigto miisaanto caddayn raadiso markaa inay gartu kuu cabaato taasaa macnaha xaqiiqa oo u dhowey macnaha markaasaa cali wuxuu yihi famaa ziltu qaadiyan aw maa shakaktu fii qadaa'in bacd laga bilaabo markaa inaan qaalli ahay kama zuulin buuri mise wuxuu yidhi wixii markaa ka bilowda weligay gar kama shakin buu yidhi saas w man cali bn abi aalib yani xadiidkaasi abu daawuud iyo axmed lafdigaa dheer markay ku warinayaan sanadkiisa dacfi baa ku jira laakinahu xasanun biuruqihi waay xasan biuruqihi kan marka uu ina leeyahay walahu shaahidun cinda alxaakim min xadiidi ibni cabaas shaahidkani qisada asalkeeduu shaahid u yahay oo ah inuu nebigu cali diray yamanna u diray soma laakiin qaybtan hadda kitaabka inoogu taalla oo idaa taqaadaa ilayka rajulaani xadiidka ibn cabaas kuma jirto shaahidna uma ah sidaas man laakiin qisada asalkeedu shaahid iyo xadiid xadiidku marka waa sugan yahay xadiidku waa sugan yahay waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkan xaakimka ruuxa garsooraha inaysan bannaanayn inuu go-aanka gaadho oo garta qaato inuu go-aanka gaado oo garta gooyo ilaa uu labada ruux baa hadalka ka dhagaysto hadduu yeeli waayo maba asaxayaba leanna maxaad xukumi mabada dhegaysanina saas maana laga yaaba qaarkood intaad wuxuu ahaayey ruuxa hore isu kaa bihinbihiyo oo xoogaa uu yani eh, yani dhib muujisto oo inaad iskala jidmoodtaa dhici karto isaga garawdo markaa xukunka iska qaadata marka hayeelin hayeelin sida uu sheeganayo inay wax ka bedelin baa dhici karta marka haw garaabi ilaa aad garta wada dhegaysato oo aad wadaa baadho macna ayib hase soomaalidu dhihi jireen muxuu ahaaye nin dhiig ka daadanaya haddaad aragto oo muxuu ahaay cabanaya ha garowsan ilaa meeshuu ka yimid aad aragto waxba laga mid calooshu ka jeeda inuu ka yimid sooma falsbihin mid calooshu kasoo jeedo inuu ka yimid baa dhec adugu waxaa weyaaba dhiiggan inaad ula muxuu ah judboodoo la mirqaanto tidhahdo wallahi waa waa garlee u kaadi horta xaqiiji baasha sidaas way macnaha ayib usuulu lqadaa bay ka mid tahay marka min usuuli alqadaa iyo qawaaciddiisa asaasiga waxaa ka mid a dhegayso labada dhinacba intaadan xukumin ayib culimadu waxay leeyihin culimada tafsiirka qaar ka mid a labadii nin ee nabiyullaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam fii suurati saad fii suurati saad qisada ku timi ina hada akhii lahu tiscun wa tiscuuna nacja waliya nacjatun waaxida nebi daawuud calayhi salaam bay usoo dacwoodeen marka waa ka la imtixaanay nebi daawuud oo muxuu ahay aakhirka qisada muxuu ahaay ilaahay tabaaraka wa usoo noqday marka culimada tafsiirka waxay leeyihiin nabiyullaahi daawuud calayhi salaam meesha ay arrintu muxuu ahay ka dabamartay waxay ahayd intuusan ninkii kala dhegaysanin markuu ninkani ku yidhi kii karo hadlay oo yidhi ninka walaalkay ah sagaashan iyo sagaal sabeenood buu leeyahay aniguna hal sabeen baan leeyahay halkii sabeen buu i weydiisanayaayo weliba hadalkii igaga cadkaaday markaasuu xukumay oo yidhi waa kaa gardaranya maxaa la rabay inuu horta ninka kala dhegeysto soo maa culimada tafsiirka qaar ka mid ah waxay leeyihiin halkaa wey meesha ay muxuu ahaay imtixaanku ka yimido gadaal dambe waa ka rabbi yihi tabaaraka watacala yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaqi soo maa marka yani waxa weya waa cadaalad darro waaye inaad xukunto adigoon kii kale ka dhegeysan ayib tafsiirkaas bacdu ahlicilmi baa yaa ku tagi aayadda ayib marka culimmadu waxay leeyihiin marka la leeyahay ilaa aad dhegaysato ka kaleha xukumin waa haddii ruuxii la haystay uu maxkamadda yimaado markii loo yeedhay hadduu yimaado wa hadduu imaan waayo ka war oo diidaba ma imaanaya yidhaah ama wuu yimidoo markii la dacweeyey buuba iska aamusayba wuxuu yidhi warkaas mana qirhayo mana diidayo shib maxaa lagu samaynaa ama imaanshihiiuba diidayba waa ka warwareegayba ama waa yimid laakiin jawaabtii baa laga waayay maxaa lagu samaynaa culimada qaarkood waxay leeyihin ha la xidho xabsi ha la geliyo ilaa uu ama qiro ama uu inkiro qaarna waxay leeyihin war maya marba hadduu aamusay arrintu waa iska caqay ha la xukumo oo qaadigu garta ha gooyo ninkan hadduu dhiiban waayo hadli waayo wixii ka hadli waayo bimacnaa aamuskiisu wuxuu kutusayaa inuu arrinta qarsan yahay saas daradeed halla marsiye qaarkood leeyahy qaarna waxay leeyihiin xukumku xukmu lhaa'ib waaye waxaa jira oo fiqiga ka mid a ah, ruux maqan sidiisaba ma la xukumi karaa ruux maqan oon maxkamadda imaanin maxkamaddu intay qadiyada fiiriso go-aan ma ka qaadan kartaa go-aan ma ka gaari kartaa ayib masaladaasay ku salayna waana masale khilaafiya waxaana qaba in go-aan laga qaadan karo ruuxu isagoo maqan maalik iyo shaafici iyo awsaaci iyo isxaaq iyo axmed fi riwaaya bay leeyihin hadday adkaato in la keeno maxkamaddii maxkamaddu isagoo maqan bay raadinaysaa caddaymo muxuu ahaayey e, markhaatiyo wixii ay heli kartay raadin kadibna isagoo maqan bay go-aanka qaadanaysaa waxayna u deliishanayaan xadiidii hinda ee soo mari jirn soo garanaysa hinda xadiidkeena soo marnay sooma garanaysaane nabiga ay dhihi jirtay abu sufyaan oo ninkeeda muxuu ahaayey rasuul ilaahayow waa nin bakhayl oo gacan adagoo aniga ilmahaygu waxaan u baahnay nama siiyo nabigu wuxuu yihi sal alay waslam qaado adii ilmahaaga wax idinku filan bilmacruuf kaga qaadaan layidhi abuu sufyaan looma yeedhinoo lama dhin war abuu sufyaan mal waran laakiin nebigu go-aan buu qaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa dhici karta inuu nebigu xog tahayo xaqiiqadaba hayeyba marka xadiiskaasay u deliishadaan jumhuurta waxay leeyihiin way dhici kartaa alxukmu cala alghaa'ib waa mas'alo jirta wa duruufteeda iyo munaabasaadkeeda leedahay macna ayib markan marka la leeyahay labadooda ilaa ay kusoo gara fadhiis kusoo hor fadhiistaan ood ka dhegaysato ha xukumin isla markaana dacwadii uu ka hadlo uusan aamusin sidaasay leeyihiin haddii kaleeto dariiqyo kalaa la marayaabay leeyihin macna ayib waxay kutusaysaa haddana xadiidku sidoo kale cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu inuu ka mid ahaa yani min qudaati saxaaba raggii cilmiga qadaaga iyo xukunka ugu yaqaanay saxaabada ridwaanullahi calayhim ayuu ka mid ahaa ilan cilmigii nebiga laga reebay sal lay wasalam saxaabadu ninba takhasusaad baa la kala lahaa takhasusaad ninba jaanib buu ragga kale kaga sitay sida xadiiskii laga qaadanay xadiiska culimada qaarkood ay ukacsiinayaan muxuu ahaayey arxamu ummatii biummatii abubakrin wa ashaduhum fii diin illahi cumar waaclamhum bilxalaali walxaraami mucaad sooma wa afraduhum zayd yani waxa weye arday wada ahaayeen laakiin ninba ilaahay tabaaraka watacaala baab gooniyuu mawaahib u siiyey inuu ragga kale la dheeraado cali bn abi aalib marka baabulqada buu wuxuu ku ahaa rag baana ka bartay shureexi ninka lihi jiray iyo rag badanoo qudaadii taabiciyiinta ah baa cilmigaa qadaaga ka bartay oo cajiib ah cajiib ah bimujarad labada ruux is haysta ay u yimaadaan gartana ay dhegaystaan markaaba wuxuu fahmayaa gartani qaabkeeduu markaaba garanaya bar waxaa laga yaabaa inuu yacni qaraa'in iyo calaamaad intuu arko uu muxuu ahaayey uu cuskado inuu garta xukumaa dhici jirto marka qaarkood ibnulqayim fii kitaabihi alturuq alxukmiya ayuu ku keenay muxuu ahaayey shawaahid fara badan markuu ka hadlayay qaraa-inta ma la cuskan karaa sida markhaatigoo kaleeto iyo qiraalkoo kaleeto can ummi salmata radi allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi inakum idinku takhtasimuuna waad doodaysaan ilaya aniga xaggaygaad yaad u doodaysaan takhtasimuuna waad isqabsanaysaanoo idinkoo ishaystaan baad ilaya aniga xaggayga isula ka imaanaysaan wa falacalla waxaa bacdakum qaarkii waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay alxana mid uga aqoon badan oo uga dhug badan bixujatihi xujadiisa min bacdin qaarka kale ah, xujada iyo garta inuu mid qaarkiin qaarka kale uga aqoon badan yahay ugana fasaaxo badan yahay ugana cadaysi badan yahay baa laga yaaba buna sal alay slm ficlan waa saas dadka qaar baa yaqaana garta yaqaana oo garta iyo meeshay ka go-do iyo asbaabta lagu xukumiyo buu fahansan yahay gartuu sheega yaqaanaa gartiisuu caddaysan yaqaana dadka qaarna waxaa dhan baaba isaga dhex daadsanba hadal fulbanaa oo waxba haba yaraatee saamaynba xugum ku lahayn buu maanta dhan daldalahaya ninna laba kelimo saddex kelimuu sheegi oo laakiin saamayn ku leh xugumka laanna wuxuu yaqaanaa min ayna yu'kalu lkatif garabka meesha laga goostu garanay marka waa siisme ilaah mid baa xujadiisii garanaya qaabka u gardhiiban lahaa laakiin fasaaxadii ma leh sooma caddayntii ma leh midna hadalkiisu waaba sixir oo baailkiibuuba xaq ka dhigiba adiga dhan buu madaxaga minje u rogahaya fasaaxadiisa daraaddeed marka falacalla bacdakum alxa an yakuuna inuu yahay alxana mid uga aqoon badanoo uga dhug iyo fahmo badan bixujatihi xujadiisa min bacdin qaarka kale ayib ilahay dadka isku fahmina ma siinin isku fasaaxana ma siinin fa aqdii marka aan xukumo lahu isaga aan u xukumo calaa naxwi maa shay mid la mida aan maqlayo minhu xaggiisa calaa naxwi maa asmacu waxa aan ka maqlayo minhu xaggiisa wax la korkiisa aan ugu xukmo markaas ayib yacni waxa hadalkiisii aan wixii aan maqlay unbaan cuskanayaayoon garta ku goynaya wey macna faman qaactu ruuxaan gooyo marka lahu isaga min xaqi akhiihi walaalkii xaqiisa xaaluu ka mid yahay shay-an wuxuun haba yaraadee walaalkiisii ay haysteen xaqiisii wax ka mida haba yaraadee ruuxaan u gooyo fa inamaa aqtacu waan gooyin lahu isaga waxaan u gooyin oon u gooyey qifcatan gabal oo minan naari naar ka mida gabal naareed iyo qayb naareed baan u gooyey muttafaqun caleyh bukhaari wuxuu ku dhammaystiray xadiidka falya'khudhaa aw liyatrukhaa mar hadduu gabal naareed yahay ama ha qaato ama ha ka tago hawl isaga u taalla waay ayib xadiidku wuxuu faa'iidey dadku markay ku yimaadaan ood garsooro tahay inta aadan garta bilaabin dadka inaad waanisood alla xusuusisaa fiican oo ilaahay ka baqa a ayib waxaa kaloo xadiidku faa ninka qaadiga xukumka uu gaadhayahay waa wixii uu kolba uu ka faa'iidaystay cadaymaha uu hayo laakiin xaqiiqatu lamri iyo nafsu lamri ma gaadhi karo wuxuuse wax ku dhisayaa dannun haalibka waxa la yidhahda melihiisu sida uu u badan yahay ama xaqiiqatu lamri inuu gaadho ma fududa masalan laba markhaati baa loo keensaday labada markhaati sida isaga u muuqata waa dad caadiliin ah iyagii wax ku xukumay soo been ma sheegi karaan ya caadilku soo been ma sheegi karaan way dhici kartaa inay been sheegayaan laakiin isaga ma gaari karo mar hadduusan gaari karin ilaahay wuxuu amray waxyaalaha daahirkee muuqdee la wada arko xukumka ku qaata laba markhaati baa la keenay sooma oon la tuhunsaneen go-aanka ku qaado wixii qarsoonna alla u daa intaa ka badan ma samayn kartaan ma qiraal baa yimid go-aanka ku qaado way dhici kartaa ku qaado qaraa-in kalaad heshay xugumka ku qaado mar hadduu malahaagu u bato sida uu malahaagu u bateed cadaymaha iyo qaraa-inta u heshay xugumka ku qaado laakiin xaqiiqadii sidan ma yahay ilaahay agtiis mise ma aha hawlaad gaari kartaba maaha nabi maxamed baa gaari waaya salawatu rabbi wasalaamu aleyh nabi maxamed baa gaari waaya waxayna ku tusi rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cilmulheybka muusan ogeyn cilmulheybka waxyaalaha ilaahay qariyey ee quluubta bini aadamka ku qarsoon muusan ogeyn nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh beesh lianna hadduu waxa qalbiga ku jira og yahay labadan ruuxee ishaystee u yimid qalbigooda hadduu og yahay soo garta xaqiiqadeedu ma gaadheenba saas waxa aan idinka maqlo iyo wixii cadaymeed keensataan unbaa wax idinku xukumaya laakiin anigu nin qalbigiinna og ma ihi wey macna wax qarsoon iyo waxa idiin qarsoon ma ogi ka been sheegi ka run sheegi saas wey macna wadaadkii marka yidhi uurkubaallaan ahayo wax aad qarsanaysiiyo qalbigaagaa la socdaa is ilaali ku yidhi beentaa ku dheh saas wey macna wadaadkii yidhi uurkubaallaan awliyaana oo qulubtiina ilaashada idin yidhi waan idin ogahay waxba kama jirina warkaaga nabi maxamed baa ogaan waaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh alcaliimu bima fi suduur waa allah keliya tabaaraka watacala waxaa quluubta ku jira alla keliya ogsoon ayb marka qudaaddu sidaa u weyn wixii uun malahoodu u bato markay masalada baadhaan unbay xukunka ku qaadanayaan intaa unbaana ilaahay ku kallifay wixii intaa ka siyaadsan ilaahay tabaaraka wa ma uusan ku kallifin maxaa yeele awoodoodu awooddooday ka baxsantay waxaa kaloo xadiidka laga faaidaysanaya masale aada muhim uho ninka qaadiga ah xukunkiisu hadduu xaqiiqada khilaafo ma wax ma xalaalaynaya oo xaaraamtii miyuu xalaalayn karaa jawaabtu waa maya saas maana madhab ljumhuurna waa sidaa khilaafan liabi xaniifa maalan xoolaa laysku haystaa qaadigii waa firiyey markhaati beenaad baa loo keensaday markhaatigii buu fiiriyey waxoogaa wuu ku kalsoonaaday waa dad muslimiin oo ah xumaan lagu ogeyn wuxuu xukumay xoolaha hebel baa iskale xaqiiqaduna waa khalad laakiin isagu ma oga xoolahaasi ma ku xalaaloobayaan xukunka qaaliga maxkamad baa ii xukuntay makugu xalaaloobaysaa maya leanna nabiga sal alay wasalam xukunkiisay ku xalaaloobi lahayd sooma ah, xukunkiisay ku xalaaloobi lahayd abu xaniifa ra'yigaasi yaa masaladaa khilaafsan ra'yigiisuna daciif yahay imaam bukhaarina uu saxiixiisa ku radiyey oo wuxuu isagu qabaa haddii xaakimka inta loo sameeyo muxuu ahaayey been abuurad la sameeyo markhaatiyo been ah iyo cadaymo beena ah inta loo keeno sidaa uu xugumka ku qaato ruuxaasi xugumka la siiyey wixii loo xukumay xalaal buu u yahay xataa hadduu og yahay inayna saxsanayn xataa hadduu og yahay xalaal bay u noqon buu leeyahy saas oo le haddii masalan maalan muxuu ahaay gabadh la soo afduubo oy niman soo afduubaan qaaliga loo keeno oo midna uu isaga dhigo muxuu ahaaye weli isaga dhigo midna uu yidhaha waan guursanahay labana ay yidhahdaan annagaa markhaati ka ah oo qaaligii isaga dhanba inta muxuu ahay wax laysugu soo rakibo uu sidaa ku xukumo sidaana gabadhii ku guuriyo gabadhu waa mehersan tahay buuri gabadhu waa muhsan tahay ninka sidaa ku guursadayna guurkiisu waa sax halkaasuu maray alimaam abu xaniifa caleyh raxmat raxmatullahi waxyaalaha meelaha aada loogu radiyey ka midta ah. laanna xadiiska nebiga sal lay slam nasan kutusaya qaadiga xukunkiisu hadduu xaqiiqada khilaafsan yahay wax ma xalaaleeyo nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam waxaan u gooyey gabal naareed ama ha qaato ama ha ka tago soo warcad ma ayib abu xaniifa marka qowlkiisa waa daciif iyo madhabkiisa masalada iyadaa macna an jaabiri radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul lah sal lay slam oo yaquulu leh kayfa sideebaa tuqadasu loo daahirin ummatun ummad oo loogu dambi dhaafi waayo ummaddaasoo laa tu'khadu aan la qaadaynin min shadiidihim midkooda adag ee xoogga leh lidaciifihim aan looga qaadaynin kooda tabarta daran shadiidka waa ninka adag awoodda le waay ama waa madax ama magac buu leeyahay ama awood buu leeyahay ama waa taajir aan la geli karin kii adka daciifkuna waa dadka tabarta daraneen waxba awoodda lahayna xaqooda dhacsan karin baa laga wada ummad marka see loogu dembi dhaafiyo loo dahiri kii xoogga badnaa ee awoodda lahaa aan ka qaadaynin wixii uu dulmi ku qaatay oon u qaadaynin koodii tabarta darnaa ka tabarta daran aan u hiilinaynin rawaa wariye ibnu xibbaan baa wariyey kadalika ibnu maaja baa soo saaray xadiidkaasi yani waxawey ciladiisu waxaa ku jirta cancanatu abu zubayr maki sanadkiisa dacfi kale waa ku jira laakiin taa waxaa laga waa la xallin karaa dacfiga sanad ku jiro mutaabaca jirta laakiin ciladiisa rasmiga abu zubayr almaki oo mudallis ah baa muxuu ahaaye cancanadiisu ku jirta xadiidku marka waa dheeryahay qiso dheer buu leey qisadiisuna waxay ahay raggii u hijrooday ardulxabasha ee saxaabada ahaa markay nebiga u yimaadeen sal alay wasalam sanadkii toddobaad markuu furtay khaybar bay ardulxabasha ka soo noqdeenoo nebiga khaybar ugu yimaadeen sal lay jacfar iyo raggiisii markay nebiga u yimaadeen baa waxay nebigu ku yidhi sal lay wasalam alaa tuxadiuunii biacjaba maa ra'aytum biardi alxabasha dhulkii xabasho eed joogteen eed ka timaadeen waxyaabahaas ku aragtaa wixii idinku cajab badnaa maad ii sheegtaan miydaan iiga sheekaynayn xalihii aad meeshaa kusoo aragtaa wixii ugu cajab badnaa markaasaa niman dhalinyaro oo ka tirsan iyagaa waxay yidhaahdeen baynaa naxnu juluusun marat calaynaa cajuuzun min cajaa'izih rasuul ilaahayow mar annagoo fadhina waa ardulxabasha etoobiya dhulkan hadda la yihahdo wa annagoo fadhina ayaa waxaana soo martay islaan duq ah habar habrahooda ka mida ayaana soo martay taxmilu calaa ra'siha qullatan min maa madaxa waxay ku xambaarsantaho ku wadataa ashuun biyo ah ashuun biyo ah bay madaxa ku wadataa fa marat bifatan minhum iyadoo ashuunkii wadata bay nin dhallinyaro ahoo xabashi ah bay soo martay fajacala ixdaa yadayhi bayna katifayha uma dafacaha calaa rukbatayha labada garbood dhexdooda intuu gacanta kaga qabtay ayuu iyada dhanba turuntureeyo riixay ilaa ay kuftay oy jilbaha u dhacday ashuunkiina waxay ku wadataa madax iyadii ashuunkeedii buu isla riday ayb fainkasarat qullatuhaa ashuunkii baa ka jabay falama irtafacat iltafatat ilayhi markay soo kacday bay saa u milicsatay way jaleecday markaasaa waxay ku tidhi sataclamu ya gudaru ida wadaca allahu alkursiya wajamaca allahu alwaliina walaaakhiriina watakallamat alydi waalarjul bima kanuu yagsibuuna fasawfa taclamu amrii wa amraka cindahu hadan waxay tidhi nacaskiyow waad ogaan doontaabay tii allah markuu kursiga dhigo intii hore iyo intii dambena uu isu keeno waa maalinta qiyaamada gacmaha iyo luguhuna ay hadlaan waxay dadku shaqaysanayeene kasbanayeenna ay ku hadlaan oy markhaati furaan maalinkaasaad arrinkaagi iyo arrinkayga ogaan doontaabay tii berri bay inoo tahay ilahay hortiisay ku tiri waa islaantii duqdahay habartii warkaa markay u sheegeen saxaabadu nebiga sal alay waslam oy qisadaa u sheegeen baa rasuulku marka wuxuu yihi sal alay wasalam sadaqat uma sadaqat waa runteed waa runteed kayfa yuqadisu allahu qawman laa yu'khadu lidaciifihim min shadiidihim buu nabi uri sal lay slam ilaahay tabaaraka wa tacaala seebuu u tahiriyo ugu dembi dhaafi dad aan kooda tabarta daran u qaadaynin ka awoodda lehee xoogga lehee xoogga badanna aan uga qaadaynin saasuu marka xadiidku ku yimid sanadkiisana waxaa ku jira in la yidhahdo muslim ibn khaalid izinji oo sayi lxifdi oo daciif laakiin qaybta marfuuca ah ee nebiga hadalkiisa ah waxaa ku raacay alfadl ibnu cala nin la yidhaahdo cinda ibni xibbaan oo saduuqun lahu uhaam ah dhankaasi marka xadiiska cilada sanadka waa kabmi karta laakiin cancanatu abi zubayr ayaa ciladiisa ah macna iyaduna waxay ku kamaysaa shawaahidda soo socota ee xadiidku uu leeyahay xadiis kale markhaati kacaysa walahu xadiidka waxaa u sugnaaday shaahidun mid markhaati ah xadiid kaloo markhaati ah min xadiidi buraydata buraydata bni xusayd xadiidkiisa cinda albazaar bazaar agtiisuu ku sugnaaday isaguna ayib isla qisadii baa isagana yuu sheegaya macnaa qisadan hadda sheegay ayaa isagana ku sugan markuu yahay xadiidu burayda oo bazaar uu soo saaray siyaaqii wax yarba idyara khilaafsan yihin ayib laakiin aakhirka waa iskaga mido nabigu wuxu sal lay sl laa qudisat ummatun aw kayfa tuqadasu ummatun yaudu aw laa ya'hudu daciifuha laa ya'hudu dheh daciifuha xaqahu min shadiidiha wa huwa mutactacin Ah, asaga oo muxuu ahay la iscaajinin hadduusan xaqiisii helaynin kii tabardutarnaa ummaddaas see ilaahay u tahiraya ayib xadiidku markuu yahay xadiidu burayda oo bazaar uu soo saaro shaahidka hadda uu ka dhigay xaafidku sanadkiisa waxaa ku jira cataa ibnu saa'ib ninkii la dhihi jiray oo mukhtalifka ah sidiisa kale waa nin iqa laakiin ikhtilaaq baa ku dhacay dacfigaasaa sanadkaana ku jira ayib xadiidku laakiin kii horena dacfi baa ku jiray kanna dacfi baa ku jira shaahidka lakiin way iscoojinayaan alimaam dahabi caleyh raxmatullah fi mukhtasar alculuwi lilcaliyi alghasaar wuxuu ku leeyahay isnaaduhu saalix xadiidka burayda sheekh albaanina markuu tacliiqiyey mukhtasarka ile isagaa tacliiqiyey wuxuu yidhi alxadiidu saalixun bishaahidihi xadiiku xadiidka kale u markhaati kacaya ah buu saalix ku noqonaya wuxuu ku saxiixiyey fii saxiixi aljaamic asagiir sidoo kaleeto sheekh armaa-uud baa ku xoojiyey bishawaahidihi tacliiqiisa uu saxiix ibni xibbaanka uu ku tacliiqiyey xadiidka markaa shaahidkiisaasna dacfi baa ku jira ka horena dacfi baa ku jira lakin uu isxoojinaya wa aakharuhu lahu waxaa u sugnaaday aakharu shaahid kale min xadiidi abi saciidin ah cinda bni maajah ibni maajah agtiisa ayuu isagana shaahid kaleeta ku sugan yahay abu saciid laga warinayo waa shaahid saddexaad wa shaahidkaas saddexaad isaguna qisuu leeyahay ka gedisan qisadii hore qisadii hore ka gedisan yani sababta hadalka nebigu ku yimi sal lay slam qisadaasina waxay tahay ibn maaja wuxuu soo saaray wuxuu yidhi jaaa acraabiyun abu saciid baa dhahay nebigu u yimi sal lay wasalam yataqadaahu daynan kaana calayhi nin baa nebiga u yimid acraabiyo horbaadiya asaga oo nebiga ka dalbaya in uu u gudo dayn uu ku lahaa dayn rasuulkaa dayn lagu leeya acraabigaa dayn ku leh dayntaydii isii buu le rasuul ilah fashtadda calayhi ninkii caraabiga haddee caraabtu waa iska adadag yihiine nebigii waa ku adadkaaday hadal adag iyo dhaqanyaro qalafsan iyo wuu kula kacay xataa qaala lahu uxariju calayka ilaa qadayta lii ah. arniyow ilaahay ka yaabo isii daynteedu ku yidhi ah. maxay tahay ballanfuryadan allanta maxaad uga baxaysa war noocaasu ah fantaharahu asxaabuhu saxaabadii baa ninkii guulguulay ah, xoogaa indhaha loo guduudayo waxaa lagu yidhi wayxaka tadri man tukallim baa leeyi waryaa ninka allah la soo garanaysaa baa lagu yidhi maxay tahay saad u hadlayso ma taqaanaa ruuxaad la hadlayso <laughs> markaasuu markaasuu yidhi innii atlubu xaqii war anugu xaqaygu maa raadsanaya anugu nin ma aqaane laakiin xaqaygaan aqaanaa buy xaq baan markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam hallaa maca saaxibi alxaqi kuntum ah. intaad guulguulaysaan ninka xaqdoonkee xaqu ka maqan yahay maad la jirtaanoo garab istaagtaan ajiib maxaa la aflagaadaynaya maxaa wax laiga sheegaya maxaa silaad adkaynaysa war xaq buu leeyahay ruuxani ruuxa xaqale maad garab istaagtaan intaad ka hor imaanaysaanoo muxuu ahay aad u hanjamaysaan ood u cagajiglaynaysaan buu nabigu uri sal ly slm hallaa maca saaxibi alxaqi kuntum bu nabig sal lay slm kadibna nebigu sal alay wasalam dayntii uu ninkan sheeganayo ma hayo gabadh la yidhaahdo khawlata binti qaysin ayuu nebigu u cidiray sal alay slam oo wuxuu ku yidhi in kaana cindaki tamrun faaqridiina xataa yaatiyanaa tamruna fanaqdiyaki timir way waxaa nabiga lagu leeyay sal lay slam gabadhaas u cidiro wuxuu yidhi haddii aad timir hayso timirtaan noo soo dhiib aan daynta isaga bixinne markay timirtannadu timaadaanu kuu gudaynaaye markaasaa waxay tihi nacam biabii anta wa ummii ya rasuul allah biabii anta ya rasuul allah haabay tii ah, nabigiiba mar hadduu soo dirsaday aabbii hooyaan ku dhaafsana waa yahay bay tihi markaasay dayntii nabiga usoo dhiibtay sal lay aslam ninkii daynta acraabigaabuu dayntiisii siiyey wa acamahu waana quudiyey dayntiina waa siiyey intuu fadhiisiiyey buu raashiinna ka darji markaasaa wuxuu ihi awfayta awfa allahu laka buur ah, alelaha si dhammaystiran baad ii siisay ilahay ha kuu dhammaystire acraabigii hadda dagaalamaya waa duceeyey ayb markaasaa nebigu wuxuu yiri sal alay aslam ulaaika khiyaaru nnaas dadkaasi waa khiyaartii nebigu nuri sal lay slm inahu laa qudisat ummatun laa ya'hudu adaciifu fiiha xaqahu hayra mutactacin buu nebig uri sal lay slam ah, lama ahiro ummad aan keeda tabarta barani xaqaysa helaynin asaga oon la iscaajinin oon la cabsiinin oon la dhibin uusan xaggiisa helaynin ummadaasi ma aflaxdo lamana baahiriya bu nabur sal lay slam xadiikaasi markuu yahay xadiid abi saciid ibn maaja soo saaray sheekh albani baa saxiixinaya fi saxiixi sunan abi daawuud waxaa la ibn maaja wa kadalika wuxuu ku saxiixinaya wuxuu leeyahay fi silsila saxiixa isnaaduhu jayid buusiri ayaa isagana zawaaidkiisa ku saxiixiyey xadiidku marka waa suganya min xadiidi abi saciid cinda ibn maajah muhimaddu waxa weye qisooyinka ay hadalku ku yimi haba kala gedisnaadeen laakiin jimlada ugu dambaysay hadda meesha inoo qoran kayfa tuqadasu ummatun laa yu'khadu min shadiidihim lidaciifihim intaasi way sugantao waa saxiix shawaahid fara badan bay leedahay axaadiis badan oo markhaati kacay labadan shaahida uu meesha keenay iyo shawaahid kaleba way leedahay sidaas wey macana maxaa laga faaidaysana waxaa laga faa'iidaysanaya wixii munkara in la inkiro dadka tabarta dara la xaqooda inta ay ka helayaan in la garab istaago unsur akhaaka saaliman aw madluuman khaasatan dadka aan xaqooda dhacsan karin oo tabarta daran oo xoogga loo sheeganayo dadka in laysgarab taago ilaa ay xaqooda helaan saas man ilaa ay xaqooda helaan lanna ulmiga in la dafciyo wa ulmiga in la dafciyo waa laazim wey macana ayb xataa cidda la dulminaya hama noqoto gaalba ha noqote laana ilahay dulmiga raalli kama ayb xadiisku macnahaasu ku tusay wacan caaishata radiallahu canha qaala waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuulallahi sal alay wasalam oo yaquulu leh yudcaa waa loo yeedhi bilqaadiy qaadigii baa loo yeedhi yaa loo yeedhi dhe alcaadili ee caadilka ahaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fayalqaa markaasu wuxuu la kulmayaa min shiddati alxisaabi xisaabta adaygeeda darteed maa buu la kulmaya yatabannaa yatamannaa uu tamaninayo annahu isagu lam yaqdi inuusan kala xukumin bayna tnayni laba ruux dhexdooda inuusan kala xukumin fii cumrihi weligii iyo xayaatadiisa iyo noloshiisa waxau ihi ibnu xibbaan baa weriy bimacnaa qaadiga caadilka abaa ah maalinta qiyaamada loo yeedhayo kii jaa'irka ahaa iska dhaafsaga qaadiga garsooraha caadilka ah ee xaqa aan ka leexanin kaasaa loo yeedhaya fa yalqaa markaasuu la kulmayaa min shiddati alxisaabi xisaabta adaygeeda xaggeeda wuxuu kala kulmayaa maa yatamannaa wax uu tamanin doonoo jeclaysan doono low annahu isagu lam yaqdi inuusan xukumeen bayna tnayni laba ruux fii cumrihi noloshiisa allow maxaa kuu geeyey oo wax kale iska dhaafa xataa laba ruux xukunkooda xataa maxaa kuu geeyey mar uu tamanin doono buu gaari doonaa waa qaadigii caadilka ahaa waxaa ka dhalanaya manaa xisaabta uu la kulmi doona waxa wariyey ibn xibbaan baa wariyey kadalika axmed baa wariyey wa akhraja waxaa soo saaray albayhaqiyu baa soo saaray wa lafduhu lafdiga bayhaqi waxay ahayd fii tamratin fii tamratin oo xaggee buu ku bedelay maa yatamanaa anahu lam yaqdi bayna snayni fii tamratin meesha lafdiga hore ibnu xibbaan uu yidhi fii cumrihi sooma bayhaqi isagu wuxuu ku wariyey fii tamratin hal xaboo timira inuusan xataa laba ruux ugu kala saarin ayuu jeclaan doonaa oo tamanin doona maana xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira saalix ibnu sarji nin la yidhaah oo majhuul ah ayaa ku jira wa kadalika camr bn alcalaa alyashkuri ayaa isaguna ku jira oo isaguna eh, majhuul ah labadoodaba ibnu xibbaan baa tawfiiqiyey muxuu ahaayey bukhaari iyo abu ibn abi xaatim intuba way keeneen laakiin mayna waxba u sheegin jarxan walaa tacdiila laakiin ibn xibbaan baa labadaba tawsiiqiyey midna wuu tawsiiqiyey midna kitaabkiisa iqaadkaabuu ku sheegay oo tawsiiq isagu ka dhigan ibn xibbaanna wuxuu caan ku yahay majaashiisha tawsiiqintooda calaa qaacidatihi sidaas daraaddeed xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jiro waa daciif albani wuxuu ku daciifiyey muxuu ahaayey fii sunani wuxuu ugu daciifiyey sanadkiisa isnaaduhu daciif buu leey kadalika sheekh sacid bin arnaawut isaguna ugu daciifinayaa haytami isagu wuxuu leey sanadku xasan ayib xadiis marka ma sugna kaas wuxuuna kutusayaa inay khatar tahay xukunka qabashadiisa iyo qaalinimada khatarta ay leedahay taana horey baan usoo marnay axaadiisteedoo sugan وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول لن يفلح sheekh albani baa daciif imaanaya sanadkiisa maya waa ashfacayb shacab arnaut waa kuley isnaadu daciif وcan abi bakrata radi allahu canhu can nabiy sal lay aslam qaala wuxuu yihi lan yuflixa ma liibaanayo qowmun qowm liibaani maayaan qowmkaasoo wallow u dhiibtay amrahum arrinkooda imra'atan haweenay u dhiibtay dad taladooda haweenay u dhiibay ma liibaanayaan rawahu bukhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidkani waa xadiidka ay u deliishadaan culimmadu xaakimka garsooraha maxkamadda fadhiyaay inuu yahay lab inuu yahay inuu nin yahay dumarna aan loo dhibi karin oo ayna dumarku qaban karin muxuu ahay maxkamadaha iyo qadaaga ayb bal wax ka guda weyn baa loo deliishadaayo waxaa loo deliishadaa axkaamta caamka ah ee muslimiinta ka dhaxaysa inaan dumarka aan loo dhiibi karinoo tawallin karayn xadiiskuna wuxuu ku yimi nebiga sal lay aslam waxaa loo soo sheegay nimankii furus in ay boqorad ka dhigteen haweeney nimankii furus waa dowladdii weyneyd inay boqorad doorteen oy ay ay muxuu ahay naag boqorad ka dhigteen baa loo soo sheegay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a marba hadday taladoodii haweeney u dhiibteen ma liibaanaya waa fashilmi doonaa waa jabi doonaa waa u dhammaan doonta sidaas way macana xadiidkan marka mid awoodda ugu sarraysa iyo madaxweynenimadii jagada ugu sarraysa inayna haweentu qaban karaynin waa ijmaac waa ijmac hadal kama jira iyadu saas macana culimo fara badan baa soo gurinaysa ijmaca waana ijmac camaliya sidiisaba oo muslimiinta taariikhda dheer ay leeyihiin muxuu ahaayey muxuu ahaay lama hayo iyagoo dumar tala u dhigtay oo madax ka dhigtay madaxda ugu sarraysa lahuma shay naadiroo la sheego mooyaane markii laga yimaado madaxa ugu sarreeya mas-uuliyaadka ka hooseeya ma qaban kartaa sida qadaagoo kaleeto oo qaali maxkamadda fadhiista oo garta dhegaysta oo garta sooro ma noqon kartaa haweentu inta taasay ku kala tagsan yihiin culimadu jumhuurtoodu waxay qabaan alimaamu maalik shaafici axmed ibnu xambal iyo keyrkoodu waxay qabaan salafan wa khalafan waxay qabaan xataa qadaaga ma qaban karto lanna qadaagu wuxuu u baahan yahay muxuu ahaay waxyaaba ay adag tahay inay dumarka surado ayb xanafiyada ayaa waxaa laga sheegaa inay qabaan in ay qaban karto qadaaga ilaa wixii xuduud a ah mooye wixii xoolaa meeshii ay markhaatigeedu geli karo qaalina waa cirid noqon kartaa bay leeyihi haddana meelo kale waxay soo gurinaya hadallo ku tusaya u dhiibideeda in loo dhiibo inay ismi tahay madhabka xanafiga ma sugayaa mise ma sugayo nuquusha laga soo guurinayaayo way iska hor imaanaysaa qaar waxay leeyihiin in loo dhiibaayo waa ismi qaarna waxay leeyihiin waa loo dhiibi karaa nuquul noocaasa soo guurinaya alimaam ibnu jariiri tabari baa isaga waxaa laga soo guuriyaa meel kutubtiisa ka oo ah kollay ku yidhi maaki laakiin waa laga soo guuriyaa inuu qabay qadaaga ama xuduudaha ku saabsanaada ama xoolaha ku saabsanaada ama dhiig iyo dimaha ku saabsanaada kulli qaadi way noqon kartaa taa ibnu jariir itabari imaamkii mufasiriinta ayaa laga soo guuriyaa wallahu aclam sida ay uga sugan tahay xanafiyadana hadalladaasaa laga soo guuriyaa laakiin jamhuur ahlilcilmi waxay qabaan ma qaban karto haweentu qadaaga walaa mas-uuliyaadkaa sarsare midna ma qaban karto ayb sitrigii iyo asturkii iyo asturnaantii haweenta muslimadda ah baa wax badani muxuu ahaay markii e, rag ha dhegaysato la yidhaah oo maxkamaddii ha la yimaado la yidhaah oo markhaatiye la keeno oo wixii ayagun haweeney ay tahay sooma so wax badan meeshaas si kama ah badan baa si ka saas maa badan baa si ka saasay marka loo diidaya macnaha midda kale yani rabbi tabaaraka watacaala waa ka qur-aanku sheegayo yani alrijaalu qawaamuuna cala annisa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu yacni mas-uuliyadda iyo xilka raggaa loo dhiibay xataa guriga labada ruux ku nool yihiin maxaa loogu dhiibay bima fadala allahu bacdahum calaa wax ilahay ragga ku fadilay oo adkaysiga iyo sabirka iyo kafiirsiga iyo caqliga iyo deganaanshaha sifaat gooniyu ilahay siiyey tabaaraka wa tacala marka haddii gurigii oo labadooda ku nool yihiinba la yidhi odaygaa mas-uulka ah ummadan xilkeeda in la yidhaahdo oo raggii ka mid yihiin ayagaa mas-uulka ah waxaad moodaa warkaasi socon maayo laakiin sankaa la iska gelinaya waayahano ama fad ama hafadina waa lagu fadsiin waay gaalaaba wadatay xagee seela dhih korkaa la iska saaray waxaa la leeyahay haddaydaan baarlamaanka ku darinoo wasiirada u dhiibino maxkamadaha geyninoo dowladdiinna labadu ictiraafahaya ma soconaysaan marka waa waa duul gaala wadatay waaye ma sahlana ayaga laftooduna waxay og yihiin ummad uma danaynahayaane dumarna uma danaynahayaane inay wax ku fasaadiyaan ubay rabaan ah, inay wax ku fasaadiyaan ubay rabaan mooye muxuu ahay dan ummadeed maaha saasma xanafiyadu masalada waxay u daliishanayaan asar munkar ah oo aan sugnayn oo cumar bn khadaab radi allahu canhu laga wariyo oo odhanaya cumar haweenay buu u dhiibay qaali qaalinimada oo qaali ka dhigay asarkaasi wax jira ma aha waana munkar waa munkar ibn abi caasim baa fi lmasaani walaxaad ku keenay waana asar munkar oo sugnay ma ka sugna saxaabada walaa salafkii toona وعن ابي مريم الازدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري ما والله الله روح ألا أديب شيئا شيء أو من أمور المسلمين مسلمين تأرمه هذا كمدا وحول وتحتجب إسقرية عن حاجتهم ضمتو إسكقرية ضمتو ذي وإسكقرية وحاجب وصميست حاجب وواردي عيد وارديسو ذاتك كوارديسو صميست wa faqiirihim faqiirkoodii wa can faqiirihim koodii baahnaana iska xijaaba ixtajaba allaahu ilaahay baa iska xijaabaya duuna xaajatihi baahidiisa sokadeed baahidiisa bedelkii la gudi lahaa oo ilaahay u gudi lahaa alla waa iska xijaabahaya akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda baa soo saaray watirmidiyo wa kadalika albayhaqi baa soo saaray xaakim wuu saxiixiyey dahabi baa ku waafaqiyay sheelbani kama fi silsila saxiixa duruq kalena xadiisku waa leeyahay ayib xadiidkaasi wuxuu faa-iideynayaa dadka talada muslimiinta haya oo xilalka kala gedisan u haya haba yaraatee waa inay mujtamaca khidmadooda iyo adeegooda ay bannaanka ugu soo baxaan una dulqaatoon dhibka kaga imaanaya mujtamaca haddiise laakiin intay derbiye gadaasha ka maraan ama waardiyayaal samaystaan baahidii ummadda iska xijaabaan muxuu ahay koodii faqiirka ahaayee dhibanaana iska xijaabaan cuquubada ay la kulmi doonaan waxa weye iyagana baahidooda ilahay baa iska xijaabi doona allah baahidooda gudi maayo muxuu ahaayey marka dhib badan baa halka ka soo gaadhaya waxay kutusaysaa marka inay xaaraam tahay waana sidaa macna leanno xilka muslimiinta waxaa lagugu dhiibay waa ammaano ammaanadana waxaa la doonayaa inay saydaa tahay ad u gudato waxaa samaynaa soo marin wa adda aladii calayhi fiiha mas-uuliyadda ay wadato xilkani muu wataa wuxuu watay waa inaad isu soo taagto ood dhibkiisa u badheedho ood u rafaado ood u soo jeedo oo aada u khidmayso haddii kaleeta muxuu ahaayey manaafacaadkiisa umaa guranayaae magiciisaan qaadan xoolihiisana waan uruursan awooddiisana waan isticmaali barkintana waan dheeraysan wixii dayacmaanay ha dayacmo naar baad ku geli shake ma leh ninkii ummaddan taladeeda wax ka mida loo dhiibo oo dhinta isagoo qish ku sameeyey oon u daacadbixin ilaahay buu la kulmaa maalinta qiyaamada tabaaraka wa tacaala isaga oon lahayn haba yaraatee wax loogu naxariisto xaalad halisuu gelayaa marka sidaas macana xaalado waxaa jira ay keenaysa maslaxadu inuu iska xijaabo oo u samaysto dad waardi ah oo kale nebigay ka dhaci jirtay sal alay aslam marmarka qaarkood nebigu yani kaana yatakhidu bawaaban ruux iridda jooga oo ciddii u soo gelaysa idankiisa u keena ayuuma marka qaarkood samaysan jiray sida maalan labadii qisadii fi saxiix albukhaari wa kayrihi ku sugnayd labadii dumarka ahayd Eh, ay ku timid muxuu ahaay eh, qisadii inta tuubame ay ku imaan jirtay nebiga ka xanaajiyey sal alay waslam nebigu markuu xanaaqay eh, oo uu ka dhaartay waa kii qol kore fuulay mashruuba qol saru fuulay kadibna wiil buu irita dhigtay magaaladii waata la isdhex mariyey nebigu dumarkiisii waa furay cumar oo kor ka yimi baa masaajidka yimi mise waxaa lagu sheekaysanaya nebiga dumarkiisi waa furay aad buu u naxay meeshii buu ka soo dhaqaaqayoo nabigu u yimi sal alay slam mise iradii wiil nin baa taagan oo waardi ah wuxuu ku yidhi nabiga u gal waxaad ku tidhaahdaa cumar baa kuu jooga inuu kuu soo galana raba wiilkii waa tegey idan laan buu soo noqday fasax kuma wadayd wuu celiyey haddana haddana waa soo noqday mar saddexaad buu soo celiyey wuu iska tegay marka markuu dhaqaaqay buu ka daba dhawaaqayo waa lagu yeedhayaa buui soo gal markaasuu nabiga u galay sal alay aslam marka qisada gayd qeybta dambe way iska dheer tahay muhiimadda waxa weeye nebigu sal alay aslam marmar bay dhici jirtay inuu samaysto bawaab waxaa ka mid a maalan isagayo eh, markuu beerta geli jiray oo mid mid ay u imaan jireen oo uu dhihi jiray muxuu ahaayey eh, qisooyin dhowraa ah jira noocaas culimmadu marka waxay ka qaadanayaan axaadiistaasoy leeyihiin marmarka qaarkood maslaxa way keenaysaa inuu ruuxa talada hayaay uu iska xijaabo oo dee mar xaajadiisii danihiisii khaaskaa buu qabsanaya sooma mar wuu nasanayaa waa nasiino daruuri ah sooma oo waardii askari la istaajiyo la yidhaahdo sidaa u imaado mid mid u galo oo saa u galo oo hadda ma suuroobi karto oo waa qadiyatu tandiim markaasoo kaleeta marka ma noqonayso xadiidku kuba dabaqmayo laakiin wuxuu ku dabaqmayaa adiga oo mas uuliyadii xilla muslimiinta u haya xaalad aad baahidooda gudi kartood wax ka qaban kartood qaabili kartana haysta inaad ayar ka dhuumato oo darbiyada intaad gadaal ka marto koofiyad cad iyo balaayo aad iska soo hormariso agtaadaba la soo mari waayoba balaaya ku haysata markaas saas man ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi lacana wuu lacnaday rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu lacnaday araashi midka laaluushka bixiya waalmurtashi iyo midka laaluushka qaata fi lxukmi garta dhexdeeda xukumka iyo garsooridda dhexdeeda ka bixiya iyo midka qaata labadaba waa lacnaday nebigu sal lay slm rawaaxu wariyey waxaa wariyey axmedu axmed walarbacatu afartii baa wariyey waxasanahu waxaa taxsiiniyey atirmidiyu wasaxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibaana kadalika ibnu jaaruud iyo xaakim iyo dahabi iyo sheekh albaaniba way taxsiininayaan way saxiixinayaan xadiidka ayb meesha uu xaafidkuna leeyahay rawaahu axmed walarbaca saas wuu idiin qoraya walarbaca mise walkhamsa rawaahu axmed walarbaca hadduu idiin qorayo ama rawaahu alkhamsa uu idiin qorayo labaduba sax maa labadu ma idiin qoray sax maa labaduba xadiidka waxaa wariyey tirmidi iyo ibni maajah basaa wariyey labada kale mayna warinin abu daawuud ma warinin nasaa ma warinin waa kolkuu yahay min xadiii abi hurayra markuu yahay min xadiii abi hurayra markuu yahay tirmidi iyo ibn maajah basaa wariyey saas daraadeed rawaahu arbaca sax maaha rawahu lhamsana sax maaha walow xadiidka waxaa u sugnaaday shaahidun xadiid kaloo u markhaati kacaya min xadiidi cabdilaahi bni camrin cabdillahi bni camr bni caas xadiidkiisa oo isagana u markhaati kacayuu leeyahay ayb cinda alarbacati sooma soo soo idin qore cinda alarbacati afarta agtooda ila annasaa-iya nasaa-i mooye saas macna afartu marka markay warinayaan waa markuu yahay xadiidu cabdillahi bni camr bni caas amaa xadiidu abi hurayra markuu yahay afartu ma wada warinin markan dambe xadiidu bni camri uu yahayna nasaa ma warinin siduu xaafidku inoo sheegay ila nasaa mooyaane tirmidi wuxuu yidhi markuu xadiidkaa dambe yeedho cabdullahi bni camr bni caas laga warinayo tirmidi wuxuu yihi waa xadiidun xasanu saxiix kadalika xaakim baa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay iyo sheekh albaanina waa saxiixiyey isaguna xadiidku marka xadiis sugan waa xadiidkani waa xadiis sugan wuxuu faaiideynayaa wuxuu faa laaluushku inuu xaaraam yahay kan bixinayana inuu xaaraam ka yahay bixintiisuna inay xaaraam tahay qaadashadiisuna inay xaaraam tahay waana ijmaaco culimmadu iskuma khilaafsana xaaraamnimadiisa laba iskuma diidana laaluushka markii ay muxuu ahaay eh, haddii eh, laaluushku uu meesha soo galo cadaaladii baa dhimanaysa sooma nidaamkii oo dhanna waa burburaya ninkii wax haysta unbayna tiisu soconaysa meesha maxaa ku baaba'aya marka dadkii tabarta darnaa ee wax laaluushi karin oo dhan waa baaba'aya saas man ninka xukunka haysta iyo ninka shilinka haysta labada unbaa socda arwarkoodu soconaya waata hadda jirta sooma miskiin hadday maxkamadii wax ka gasho loo yarna kharash kama bixin karo kharash looyar yar ma bixin karo maxkamadu wuxuu ku laaluushana ma hayo inuu iska taga mooye waxba uma yeelaan fasaadka ayaa keenay marka fasaadka laaluushkaa keenay corruption ah, musuqmaasuq masaalana dowladaha dhan iyo mujtamacaadka dhan waxa dumiya waa laaluushka laaluushka waa maalimo meeshay ka laaluushka qaadashadiisa iyo bixintiisa kaga badan tahay waa ka fasaad badanta waana ka dulmi badanta saas maa alla tabaaraka watacala waa qur-aan ku sheegay laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaili watudluu biha ila alxukaam soo maha litaakuluu fariiqa min amwaali innaasi bilismi waantum taclamuun waa laaluushkaas akaaluuna lisuxti suxtigana laaluush baa lagu fasira culimada tafsirka qaar ka mid laaluushmarka muxuu ahay asalkiisu marka waa xaaraam qaci ah waa qaci ah man leanna dulmi buu keenayaa iyo cadaaladda in laga fogaado riwaayada axmed waxay ku dartay lacana allaahu araashi waalmurtashi waalraa'isha lafdiga raaish raaishkana waxaa la yidhaahdaa waa mukhalliska u dhexeeya labadooda asafiir bayna alaakhidi waalmucti kalaaluushka qaadanaya iyo midka bixinahay mid baa u dhexeeyaoo mukhallis aan u naqaanaa soo ma oo isu soo jiidoo isu keena kaas wey raacishka isaguna waa mancuun isaguna waa mancuun ama waxa ku qaato ama bilaash haysugu keeno waa dalaalka wey macnaha oo macnaha waxa wey laaluushkaa la qaadanaya ka dhex shaqaynaya asaguna waa mancuum lafdiga axmed baa ku daray ayib marka waa ijmac baynu nidhi ijmac ayib waxaa soo gelaya oo laaluushkaa soo gelaya waxyaalaha hadda looyaradu ay qaataan laayarudu ay qaataan oy ku qaadanayaan kar ay og yihiin ruuxa u dhiibanaya inuu khaldan yahay bay haddana ku leeyihiin anaa meeshaan marinaya garanaye adugu maxaad haysaa maxaad ii ogosha ah, iisheeg wili hortaada u samaysa sidanaan sameeye waxba ha qaranni ah, runta iisheeg wixii baad sheegisay u dhacday saasaad u samaysay sooma aniga igu daa laakiin maxaad maxaad haysaa waa la gorgortamaya meeshaan ka gelin lahaa sharciga iyo meeshaan ka bixin lahaa anaa garanaye adugu waxaa lagaa rabaa hal milyan baa lagaa rabaa deer mata ha waaba isa soo taagahayaaba inuu beenalayahayuu ogyahay inuu ruuxa soo dirsaday xoolaha bixiyey wuxuu ogyahay inuu gardaran yahay inuu wax dilay buu ogyahay inuu xoola xardarran ku qaatay isagaaba u sheegayba haddana maca daalika waxoogaagiisuu bislaysanhaya looyar balaaya haysata marka saasma qaaligii maxkamadda fadhiyeyba isaga laftiisna lagu shaaya oo muxuu aha isagoo og inay gartu dhinac tahay buu dhinac u goynahaya calashaan waxoogaa buu qaatay hadda kenya maxaa ka jira warbay leedahay taas soomaalidana waa laynagu xantaayo inagu warkeenna iska badaa warkeenna iska badaa malaha nolosheenna inteeda badan balaaluushkaasay ku kala socota hadda goorba waxay yidhahdeen soomaalida waddankan markay soo gashay qaar fara badan sharcila-aan baa lagu yimid in badan waddankii waa soo burburay waa la soo galay askartan jidka joogta ee muxuu ahay dadka qabanaysa xidhaysa rafaadinaysa iyo maxkamadihii iyo muxuu ahay booliiskii iyo stationadii iyo hadi waxoogaagan haddaan la haysan sheekh lagu rafaadi lahaa baa lagu leeya markaasa waxay dhahay ilaahw iyagana muxuu ahaaye eh, shida ha waaye annagana shilin ha noo waayo iko shida soo dha iko shida baanamsey deti harambe soma iko shida ilaahw iyagana shida ha waaye annagana shilin ha noo waayo waa laaluushkii waa in badan waxaa sababu ah sabir daradeenna sabab ah wax badanood xaq u heli laha haddaad jidkeedii marto ood u sabri u adkaysan lahayd baa soomaaligu sabir ba ulahayn markaad waxbalaysaa baabuur yani bas la fuulahayo baa waxaa lagu jiraa safoo tigidkii baa la goosanhaya sadheer dadkan muxuu ahay waa iska sabraan iyaga soomaaligu intuu safkaa kusii jiri lahaa ma sabri karo laab buu soo gelahayaa ogaa boqolkiisa shil labadiisa boqol buu doonanaya tigid dadkiu tahay maayar tigidki goosanaya waana dhaqaajiye wax badan marka waxaa sababa garawsho malahoo sabir daradeenaa sababa saas maan marka laaluushkan lagu degdegayo saxma culimmadu waxay yidhaahdaan lidaruura marbuu wuxuu u bannaanaadaa oo ruuxa bixinaya u bannaanya ka qaadanaya si xaaraam ku yahay markii dawaabid la helo waa goorma waa marka aad dulmi iyo gardarro lagugu hayo aada isaga dafcinayso shardi waxaa inaadan dariiq kalood isaga dafciso haynin shardi waxaa kaloo ah dulmiga aada iska dafcinayso waa inaysan cid kale dulmi ku ahayn oodan ku dhibaataynayn waxaad iska dafcinayso waa dulmi dariiq kalood isaga dafcisa ma haysid haddaad iska dafcisana cid kaloo ku dhibaataynaysa ma jirto marka adiga bixinta waa lagu ogolya ka kaa qaadanayase waa malcuun ama ma ahee xaq kaa abaad ku raadinaysaa oo kaa maqan dariiqaa dariiqahaana kuwa fura oo ma haystidood ku raadsato dariiqa aad ku raadinaysana iyo laaluushkaad bixinaysana cid kaletood ku dhibaataynayso oo dhib ka gaadhaya ma jiro markaana waxay lidaruura ka bixinaya way u bannaan tahay ka qaadanaysa xaaraan bay ka tahay quyuuddaasi markii loo dhigo haddii quyuuddaa laga helo xaalaatu daruuray markaa gelaysaa sida uu taqriirinayo shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah fii majmuuci alfataawa ibnulqayim iyo keyrkoodba waxay leeyihiin xaalaadka yajuuzu lilmucti walaa yajuuzu lilaakhir saas man xaalad noocaasaa jira oo kuwaas ay ka mid yihin man وعن cبد لله بن زبير رضي الله عن cبد الله بن زبير qaala wuxuu yihi qadaa wuu xukumay rasuululahi sal lay wasalam wuxuu xukumay ana alkhasmayn labada ishaysta yaqcudaani way fadhiisanayaan bayna yaday alxaakimi xaakimka hortiisay fadhiisanayaan ana alkhasmayn labada ruuxee macnaha muxuu ahaayey ishaysta doodaya ee gartu ka dhaxayso yaqcudaani way fadhiisanayaan bayna yaday alxaakimi garsooraha hortiisay fadhiisanayaan bimacnaa waxaa la diidan yahay inaad qaarna gadaal fadhiisiiso qaarna hortaada soo fadhiisiiso raba waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey min ariiqihibu bayhaq iyo xaakimba ku wariyeen wa saxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakim tasxiixa xaakimi sax maaha xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo muscab ibnu haabit alsadi oo daciifa isagaasaana xadiidka daciif ku yahay cabdilxaq alashbiili mundiri ibn xajar fi talkhiis sheekh albani fi daciifi sunan abi daawuud intooduba way ku daciifinayaan sababta dacfigiisuna waa ninka la yidhahdo muscab ibnu thaabit alasadi wuxuuse xadiidku ku tusayaa ruuxa markuu garsooruhu garta qaadayo labada ruuxa inuu hortiisa fadhiisiiyo leanna cadaaladduba waxay ka bilaabanaysaaba inaadan dadkan muxuu ahaayey aada u gar qaadayso gartu intay dhegaysigeedu socdo waa inaad si siman hadalkana u siiso fadhigana si siman u siiso hiirada iyo ishana si siman u siiso haddaad midna markuu hadlayo hadalka ku guulguushood ku adkayso iyo su-aalaha midna waxoogaa aad ka yara dabciso cadaalad darrabro bilowgaabaad ka bilowday dabaanxumada hiriqdu ka bilaabaysa waa lagu yidhahda meeshii bilowgii hore intaan xukunkooda la gaadhinba qaadistiiyo qaabkaad u qaadaysaybaabad cadaalad darro ka bilowday sooma marka waxaa la rabaa dhegaysiga iyo ijraa'aadka dhegaysiga inay cadaaladu ay ka bilaabato ilaa xukunka cadaalad kusoo baxo saasuu kutusaya qawaacid kaloo sharcigaana macnaha faa'idaynaysa xataa hadduu xadiisku daciif noqdo hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala alih saxbi waslem